alxamdu لله wsalaatu wasalaamu calaa rasuuli illahi wacala alihi waasxaabihi أجمعين qaala المصنف raximah llahu tacaala fiihi masaa'ilu baabkan faa-iidooyin badan baa ku dhex jira oo adilada lagu sheegay ay tusinaysa hada albaabu akharu abwaabi alkitaabi masaa'ila baabka waxaad ku xusuusanaysaa inuu yahay masaaisha kitaabu kita abwaabta kitaabu tawxiid baabka ugu masaa'il badan oo baab ka masaa'il badani kuma yaallo kitaabu tawxiid musanifku raximah llahu tacaala saynu arki doono masaa'il badan oo uu ka soo saaray nusuusta baabka ayuu ku sheegay alulaa masalada koobaad buu uri ana dacwata yeerhmada ila allahi dadka xagga ilaahay loogu yeedho inay ilaahay waxidaan oo ay adeecaan wa ariiqatu man itabacahu sala allahu alayh wasalam waa wadada ay mareen kuwii rasuulka calayhi isalaatu wasalaam raacay waxaa laga qaatay min qowli اllahi tacaala qul hadihi sabiila adcu ila llahi calaa basiiratin yaa dadka ugu yeedhaya wadada ilaahay isagoo oo cilmi ku sugan nebiga calayhi isalaatu wasalaam anaabaa ugu yeedhaya waman itabacanii baa ugu yeedhaya marka waman itabacanii baa daliil u ah masaladan wاlأshml min dalika wاlأblغ fi muطaabaqaةi الآيaةi an yuqaal ina dacwaةa ilى اllahi طariiq الrusuli wa atbaacihi siduu musanifku masalada u dhigay waxaa ka caamsan kana xeel dheer waafaqsanaanta aayaddana uga dhow in la yidhaahdo masaladan qaabka loo dhigaya in la yidhaahdo ina adacwata ila allahi ariiqu rusuli wa atbaaci dadka in xagga ilaahay loogu yadhao waddadii rusushu ay mareen atbaacdooduna ay mareen marka laba siyaabood ba way sidan uga caamsantay suu musanifku u dhigay awala isagu rususha ma sheegin nebi maxamedna calayh isalaatu wasalaam dariiqadiisii weeyaan muu odrhan ee wuxuu yidhuun waa ariiqu man itabacahu sal allahu alayh wasalam inaguna waxaan idhi ariiqu rusul in la idhaahdo si rusushoo dhame usoo galaan iyo atbaacdooda oo nebi maxamed kuwa raacay iyo kuwii kalaba si ay usoo galaan dadka qaarkood baa yidhaahdaa ummaddan nebi maxamed aleyhi salaatu wasalaam waa ummatu dacwa ummadii horena ummatu cibaada ayay ahaayeen in badanoo kamida ragga tabliiq ee wax waxwacdiya ayaan kelmaddaa ka maqlay waanan uga nasteexeeyey alxamdu lilah istijaabo fiicanna waan kala kulmay raggii aan uga nasteexeeyey in la idhaahdo ummaddani waa ummatu dacwa uunoo cibaadada iyada laga reebo ummadihii hore la idhaahdo ummatu cibaadada un bay ahayn oo dacwadda laga reebaa sax maaha baan ku uri waa aragti khilaafsan qur-aanka iyo axaadiida nebiga caleyh salaatu wasalaam ummaddan iyo ummadihii horeba ummatu dacwa way ahaayeen ummad walba dacwadda waa la faray laqad bacanaa fi kuli ummati rasuula an icbudu llah wاjtanibu طaaguut rasuul waliba dadka wuu yeedhay atbaacdiisuna way ku amranaayeen maxaa reer banu israa'iil loogu nacdalay alamru macruuf nahy can munkar inay ka tegeen haddaanay ummatu dacwo ahayne ummatu cibaadoon ay ahaayeen lucina اladina kafaruu min bani israa'iila calى lisani dawuuda waciisa bni maryam dalika bima caصw wa kanuu yactaduun kanuu laa yatanaahuna can munkari facaluu ummaddanna dacwad qura looma dirine cibaadadana waa loo diray wاdacwatu min alcibaada dacwadda lafteeduna cibaadaday ka mid ta wax loo kala geeyaaba ma jirto athaaniyatu masalada labaad atanbihu baraarujinta la isku baraarujiyey cala alikhlaas ee fi dacwati ilى اllah in ilaahay loo barax tiro oo loo gaar yeelaa laysku baraarujiyey dacwadda lianna kaiiran maxaa yeelay in badan oo dadka ka midii low dacaa ila alxaq xaqa hadduu dadka ugu yeedho fa huwa isagu yadcuu wuxuu dadka ugu yeedhaya ilaa nafsi waxaanu dadka u sheegayaa waa xaq laakiin niyada ayaa ka xun oo adiga ha lagu raaca iyo adiga ha lagu maamuusa iyo adiga ha lagu weyneeyo adiga waxa lagugu siiyayo mansibaad ku heshidi yadcu ilaa nafsi oo daahiran waxaanuu sheegaya waa xaq oo dadka xaqii buu farayaa xumaantiina oga digaya laakiin xagga niyada ayaa ka xun in ikhlaaska laysku baraarujiye waxaa u daliila qowl llahi tacaala adcuu ila allah ilaahay xaggiisumaan dadka ugu yeedhay yaana laa ilaa nafsi laa lishayin aakhara min taxsiili jaahin wa maalin wa manzilati cinda annaas wagayriha faina kula dalika yunaafi ikhlaas in qofka daaciga waxyaabahaasi niyadiisa ay galaan ikhlaaskay meesha ka saareysa ilaahayna wuxuu amray rusushu dadka inay ku idhaahdaan wax mushqaayada dacwadda idinkaga dooni mayno marka waa qofka daaciga ajarkiisa waa inuu ilaahay ka doono subxaana wa tacaala waa inaanay dacwaddu noqon mid uu ku doonayo mushqaayad haddii wax lagu siiyo waa alxamdu lilah fadlu min allah haddii kale waa waajib diiniyo ilaahiyo u gudanayo waxyaabaha maanta aadka looga xumaado waxaa ka mid a in badanoo kamida dhalinyarteena oo lagu tabco wax la baro weliba bilaash wax lagu baro ayaa marka la idhaahdo meel heblaaya looga baahan yahay qof daaciya ama mucallima su-aasha koobaada u weydiinaya waxaa weeye imisaa laysiinaya wuu gorgortamaya isagoo meel joogoo dadka wuxu dhigo dadku u baahan yihiin ayaa la odhanayaa qolo kalaa macallin u baahan oo lacagta halkan lagugu siiyo mid ka badan bixinaysa halkii oo baahida ka ji jirta uu og yahay buu iskaga tegaya kullu hada yadullu calaa cadam اlikhlaas arrintaas waxay tusinaysaa ikhlaaska inay wax ka khaldan yihin waxaa kaloo ay tusinaysaa calaa cadam الtadxiya diinta inaad waxu hurta hurto inaad u faqrido inaad u gaajooto inaad dhaxan qabow iyo kulaylba aada u marto ood ilaahay subxaana watacaala aada wax kaga doonto athaalithatu ana albasiirata basiiradu min alfaraa'idi faralladay ka mid tahay basiiraduna waa alcilm waxaana soo gelaya alcilmu bimaa yadcu ileyh walcilmu bixaali lmadcuwiin waxaanu dadka ugu yeedhaya qofku waa inuu garanayo hal masalena ha ahaatee waa inu masaladaa garanayo dadkan uu yeedhayana xaalkooda waa inuu garanayo masaladana musanifku wuxuu ka qaatay nebigu calayhi salaatu wasalaam ilaahay wuxuu amray inuu sheego kuwa raacistiisa xaqiijiya inay yihiin kuwa dadka u yeedhaya calaa basiirana ugu yeedhaya waman laysa kadalika falaysa minhu xaqiiqata atbaacdii nebiga ee raacitaankii waajibkaa xaqiijiye ka mid maaha qofka cilmiga le dadka haddana waxba u sheegin oo dee adcuudii baa ka maqan isaga qofka dadka wuxu sheegaya dacwadda ka shaqeynaya laakiin jahli ku socdaana kuwii nabiga calayh الsalatu salaam si dhaba u raacay ka mid maaha oo laa yakunu اlinsaanu muxaqiqa liitibaaci الnabiyi calayh الsalaatu wasalaam xataa yajmaca bayna alamreyn qofku noqon maayo qof xaqiijiyey raacitaankii rasuulka caleyhi salaatu wasalaam ilaa labada arimood uu ka soo baxo arrinka koobaad oo ah inuu daaci noqdo arrinka labaad oo ah dacwadiisu inay cilmi ku dhisantay intuu garanayo dadka inuu usheegayo inta kale inuu ka gaabsanayo raxima allahu qad axsana man intaha ilaa ma samic marka mar hadii raacitaankii nebiguba qofka aan u xaqiiqoobahayn ilaa dacwadiisu ay noqoto calaa basiira taas waxay tusinaysaa dalla dalika calaa anaha min alfaraaid lianna itibaacahu fardu nebiga in la raaco waa faral sooma wixii raacitaanka nebigu la-aantii aanu xaqiiqoobahayna muxuu noqonaya isaguna faral buu isaguna noqonaya alraabicatu min dalaa'il xusni tawxiid tawxiidka wanaagiisa waxyaabaha tusiya waxaa kamid a annahu tawxiidku tanziih ullahi inuu yahay nazihitaan iyo hufitaan ilaahay la hufayo tacaala ilaahay koreeye oo can ilmasabati ilaahay laga hufayo o laga fogeynayo cayda tawxiidka wanaaggiisa waxaa ka mid ah tawxiidku waa ammaan ilaahay la ammaanayo waana arin ilaahay cayda ka fogeynaya waayo cay ilaahay la caayo waxa u xun shirkiga oo qofka shirki samaynayaa ama aaminsan ama dadka u yeedhaye u sheegaya ilahay buu caaya subxana wa tacaala mar kastoo shirkiga uu sheego ilahay buu caaya siduu shirkigu cay ilaahay u yahay wuxuu u yahay shirkigu waa taswiyatun lilkaamili binnaaqis allihii kaamilka ahaa ee dhamayska tirnaa daatan wa sifatan ayaa lala masaynaya lala simayaa makhluuqii naaqiska ahaa ee daciifka ahaa cay taa ka daran miyaad garanaysa haddii la idhaahdo ka warama caanaha geelu waa kaadida riyaha oo kale caanihi geela miyaa la caayay mise waa la amaanay waa la caayay soo ma haddii la idhahdo ka warrama seeftu waa usha oo kale seefti miyaa la caayay mise waa la amaanay waa la caayay haddii la idhaahdo ka warrama allaha khaaliqa ahi makhluuqan daciifka ee caajiska ee faqiirka oo kale weeye khaaliqi miyaa la caayay mise waa la amaanay waa la caayay waxa u daliila qowl llahi tacaala fi laaya wa subxaana allahi wamaa ana min almushrikiin ilahay baa xumaan oo dhan ka foge anuu mushrikiinta kama mid ihi dheh dhinacnaba ugama mid ihi wadalika anahu nazaha allaha an yakuna lahu shariik fadala calى ana ifraadahu bاlcibaad aladi huwa tawxiid xasanu maطlubu ma'muru bih aayaddu maxay ilaahay ka nasahday inuu shariik yeesho in markaa ilaahay shariik loo yeelaa waa masaba wey waa wuxun ay ahayd ilaahay laga nasaho oo laga fogeeyey in ilaahay la waxidaana waa arrin wanaagsan oo la yska dalbo o la ys-amray alkhaamisatu ana min qubxi shirki shirkiga foolxumadiisa waxaa kamid a kownu ahaanshaha uu yahay masabat allah cay ilaahay la caaya uu yahay waa inagii sheegnayna oo fiihi tamhiilu lkamil binnaaqis shirkigu waa tandiid waa masayn allihii kaamilkaayo makhluuqii naaqiska ahaa baa la simaya wadalika yajcalu kaamila naaqisan ka ka kaamilkaa haddii mid naaqisa ah lala maseeyana dee naaqis bay isagana ka dhigaysa kama qaala shaacir alam tara ana sayfa yanqusu qadruhu ida qiila ina sayfa amda min alcasa meenad arag seefta qiimaheedu inuu hoos u dhacayo haddii la idhaahdo seeftu usha way ka waxgooyin og tahay haddii la idhahdo ka waran seeftu ushay lamid tahay soo kama sii dar asaadisatu wahiyo masaladani min ahamiha masaaisha baabka kuwa ugu muhiimsan bay kamid tahay waa ibcaad lmuslim waa muslimka in laga fogeeyo can lmushrikiin lianlaa yasira minhum si aanu iyaga uga mid noqon walola mushrikiin aanu shirkiba samaynay muslimka in laga fogeeyo mushrikiinta waa muhim oo caqiid ahaan uu uga fogaado qowl ahaanna uga fogaado camal ahaanna uga fogaado oo aanu waxyaabaha xun ay ku sugan yihiin oo dhan aanu la wadaagin waxaana u daliila wama ana min almushrikiin nabiy llahi ibraahim ilahay markuu sifeynayena muxuu ihi ina ibraahima kaana umata qaanita lilahi xaniifa walam yaku min almushrikiin lam yaku min almushrikiina fi shay bal kaana beri'an minhum haddaba masale kale musanifku sheega wuxuu ihi muslimku waa inaan mushrikiinta ka mid noqon shirkiba yaanu samaynayn oo miyay dhici kartaa muslimku isagoon shirki samayn shirkiga isagoon samayn isagu shirki kumuu qawlin camal ahaanna umuu samayn inuu haddana mushrikiinta ka mid noqdaa ma dhici karta waa dhici karta mushrikiinta ka mid noqdo wadalika ida lam yatabara minhu haddaan mushrikiinta ka beri noqon wamaa hum caleyh iyo waxay mushrikiintu ku dul sugan yihiin oo shirki ah isagoon shirkigii samayn mushrik buu noqonayaa mithaalu dalika isagu wuxuu leeyahay nin aanuu shirkiga ku hadli maayo samayna maayo kalena qeyb geli maayo laakiin dadka iska daaya maxaa idinku salliday nin weliba tiisa ha watee dad badan baa arrinta noocaasiya ku sugan oo iyagoo shirkigii iyagoo aan samaynahayn qowl ahaan iyo camal ahaan toona haddana aan muujinayn baraa min ashirki albaraa min ashirkina dee tawxiidka shardi bay u tahay saynu usul halaaa kusoo aragnay muqadimada saddexaad muqadimada waxa weeyaan labaad saddexdii muqadimee halaadatu usuulka u lahaabaa mawduuca ka hadlaysa marka haddii qofku aanu shirkigii ka beri noqon ama waabu difaacayaaba mushrikiintii ama yuxasinu ma hum caley wuxuu qurxinaya waxay iyagu ku sugan yihin oo shirki walaa yatabara'u minhum kana beri noqon maayo cadaawadna u muujin maayo hada yasiru minhum walam yafcal shirkan iyagoo ka mid noqonaya shirkiba isagoon samayn asaabicatu masalada toddobaad kownu tawxiidi ahaanshaha tawxiidku yahay awala waajibin waajibka u horeeya ee saaran addoonka inuu qofku tawxiidka ku dhawaaqo caqiid ahaanna u aamino camal ahaanna ugu camal falo waa waajibka koowaada saaran waxa la idhaahdo shaki iyo alqasdu ila nadar iyo nadar iyo waxaas waa bidac ahlulkalaamku ay la yimaadeen nimanka muctazilada la idhaahdo ayaa ikhtiraaco hal abuurtay kadibna abulxasan alashcarina iyaga ayuu ka qaatay waxaanay ka mid tahay masaaishaasi min masaa'il اlictizaal alati baqiyat fi madhab alashcariya masaaisha caqiidada muctazilada kamida ee madhab alashcariyana baaqi ku ah waxaa laga qaadanaya masaladan xadiidka falyakun awala ma tadcuuhum ilayhi falyakun awala ma tadcuuhum ilayhi shahaadatu an laa ilaha ila اllah fii riwaayati an yuwaxid اllah marka waxba lama amrin camala qabla tawxiid tawxiid ka horta haddii wax tawxiidka ka waajibsan uu jirana dee waxaasaa la horeysiin la la sheegi lahaa marka waxa u waajibsan inuu tawxiidka yahay bay taasi tusinaysa imaamka musanifku wuxuu yihi kamaa fi durar saniya juska lixaad safxada boqol iyo toddobiya afartan xadiidka mucaad markuu ka hadlayay fatadabber hada xadiid mucaad buu ujeeda waarcihi samcaka waaxdir qalbaka ida kaana rasuulu maa amarahu an yadcuwahum ila salawaati alkhams ilaa in istajaabuu litawxiid salaadaha shanta inuu dadka ugu yeedho nebigu ma amrin ilaa tawxiidka ay aqbalaan mooyaane oo fainhum ajaabuuka lidalika faaclimuu ana allaha iftarada calayhim khamsa salawaati fi lyowmi waleyla markaa taas maxay tusinaysaa awal waajib inuu yahay tawxiidka waxaa kalo uu yihi sida juska saddexiy tobnaad ee durar saniya ku qoran safxada toddobiya konton walaa yakfaa kaana nabiya lama bacatha mucaada ila yaman qaala lahu ina awala ma tadcuuhum ilayhi ila an yuwaxid llah fainhum ajaabuuka lidalika faaclimhum ana allah iftarada calayhim khamsa salawaat ila akhirih faida kana rajulu laa yudcaa ila salawaati alkhams ila bacda ma yacrifu tawxiid wayanqaadu lahu fakayfa bimasaa'il juziya haddaan qofka loogu yeedhahayn shanta salaadood ilaa tawxiidka intuu ictiqaado ee u hogaansamo dabadeed mooyaane maxaad u malaynaysaa sidee qofka loogu yeedhaya masaa'il kale oo ikhtalafa fiiha alculamaa ah. athaaminatu anahu yubda-u bihi tawxiidkaa lagu bilaabayaa qabla kuli shay shay kasta horti xata salaa salaadana ku dhaho waa sidaa xadiidka ku xusan fainhum aطaacuuka lidalika facalimhum ana allaha iftarada calayhim khamsa salawaat markay tawxiidka kaa yeelaan salaada ugu yeedh baa layihi wakadalika fi xadiidi sahl bni sacd idcuhum ila lislaam uu nabigu ku yihi cali bin abi aalib islaamkana maxaa looga jeedaa baynu nihi atawxiid sida riwaayadka kaleba ku xusan wa akbiru bima yajibu caleyh min xaqi illahi tacala fiih oo markay islaamka aqbalaan التاaسcة أن معنى أن يوحid الlah معنى شhهادة أن لا إلaha إلا الله شhهادة أن لا إله iلا معنaheed waa maxay wa توحيid الlahi بالعباadة oo أن يوحid الlah iyo شhهادة أن لا ilah waa isku macno buri dersigana waynu ku sheegnay taas oo مصنifku waa ka markuu xadiidka sheegay وفي riواaيaة إلى أن يوحid الlah ujeedada taa uu ka leeyana waa maxay baynu nihi wuxuu dada ku baraarujinayaa shahaadatu an la ilaha illa macnaheedu inuu yahay tawxiid ullahi bilcibaad shahaadatu an la ilaha ila allah macnaheeda waynu ka hadli doonaa oo tafsiir tawxiid baabka ka hadlayanu si fiican insha allah ugaga hadli waayo masaa-isha muhimkaa bay kamid tahay wاlinsaanu laa yafham macna shahaadati an la ilah xataa yafham macna lilah macna lilah ilaa aada fahamto laa ilaha ilaa macnaheeda si saxa uma fahmaysa marka alilah macnihiisu waa maxay fi lugati اlcarab wa fi lqur'aani waالsuna wa fii kalaami aima ayaynu sheegi kadib baynu iman macna laa ilaha illa allah waana mas'alo markaa ahlu suna iyo ahlulbidca ay isku khilaafeen macna laa ilaha illa allah khilaafkuna maaha khilaaf isdilaaxiya oo lafdi ah bal waa khilaaf macnawi axkaami ay ka ratibmayso oo khilaafku inay isku khilaafsan yihiin ahlu الsuna iyo ahlu اlbidca fi takfiiri man jacala shaya min alcibaadaati ligayr اllah gaalaysiinta qofka wax cibaadaadka kamida ilahay cid aan ahayn u sameeya masaladaasa asal u ah walihada rakiz calى hadihi اlmasأala oo iyagu ilaah ayay macno kale ku fasirayaan khaaliq iyo alqaadir calى اlاkhtiraac iyo waxaasay ku fasirayaan kadibna laa ilaha illa markay macnaynayaanna taasunbay ku macnaynayaan laa ilah laa khaaliqa ila اllah laa qaadira cala اlاkhtiraaci ila اllah marka qofku ida aqara bianahu laa khaaliqa ila اllah laa raba ila اllah laa qaadira cala اlاkhtiraaci ila اllah waa muwaxid bay ku leeyihin wain facala shirkan camaliya jinka ha baryo dadka dhintay ha baryo ciddu doonaya ha u gowraco ahlu sunana taa waa kaga duwan yihin waxay leeyihin alilaah macnaha aslu macnahu fi lugat اlcarab wa fi nusuus waa almacbuud wa binaan calى hada laa ilaha illa ana macnaheedu waa maxay walaa macbuuda bixaqin ila allah mid xaq lagu caabudaa ma jiro ilaahay mooyaane natiijatu dalikana maxay noqonaysaa أن man صرف shaya min alcibaadaati ligayr illah faqad naqada laa ilaha ila allah qofka shay cibaadaadka kamida ilahay cid aan ahayn u yeelaa laa ilaha ila llah wuu buriyey oo bishirki buu ku buriyey soo ma arkaysaan masaladu halista ay leedahay tafaasiisheeda iyo maadaama ay muhim tahay in sha allah saanqulu lakum qawla ahli lugati wa aimati tafsir fi macna ilah iyo fi macna laa ilaha ila اllah xataa in badan oo mutakalimiinta kamidii mas'alada ahlu sunahay ku waafaqeen oo maaha in mutakalimiinto dham ay sidaa qabaan yana muctazilada qaar kamida ayaa laa ilaha illa sidaa saxda ahlu sunaha ufasiraya laa macbuda xaqu ila اllah kuwa mutakalimiinta ka mida sida abu mansuur ilmaturidi oo kale shaykhu lmaturidiya waafaqa ahla الsuna fi macna laa ilaha ila اllah qaar badan oo ashcariyada ka mida lakin qaar ashcariyada kamida baa waddadaa khaldan maray mutaahiriinta khuraafiyiinta ah ee tawxiidka ehelkiisa la dagaalama shirkigana difaaca halka inxiraafkoodu ka bilaabmay waa halkaa inxiraafun fi macna اlilah uma inxiraafun fi macna laa ilaha ila اllah ninkan la idhaha daxlaan iyo saaxib ulwasaawis iyo rag fara badan oo lamidi ilaah bay macno khaldan ku fasirayaan laa ilaha illa ana man macno khaldan bay ku fasirayaan markaasa waxaa la yaab le hadhowna marka la idhaahdo waxaa jira dad culimaa oo laa ilaha illa macnaheeda aan garanayn bay haddana odhanayaan bal waay wahaabiyadu waxay ku hadlayaan bale maxamed cabdiwahaab wuxuu yihi culi baa jirta aan macna laa ilaha illaa garanayn hadal sax wey culima jirta aan macna laa ilaha illa lah garanayn abwaab kale culimo ku ah laakiin baabkaa juhaal ku ah macna laa ilaha illa aan garanayn nabigu muxuu yihi falyakun awala ma tadcuuhum ilayh shahadatu an laa ilaha ila wa fii riwaayatina ila an yuwaxid اllah hadda eeg ama nebiga calayhi salaatu wasalaam labadaba wada yidhi oo dee laba waktiyoo kala duwan yidhi ama saxaabiga xadiidka riwaaya bilmacna ku wariyey saxaabiguna waa cadlun caarifu bilugati اlcarab waa qof cadli oo aamina luqada carabeedna garanaya oo haddii lafdiga nebigu alayh الsalatu salaam uu ku dhawaaqay midaan xadiidka uu ku wariyo dee mid la macnaa oo macnaa laftiisii gudaya buu ku warinaya waana shardiga riwaayatu alxadiid bilmacna ay leedahay soo ma marka saxaabadu ridwan haddaynu dha waa riwaaya bilmacna saxaabadu maxay garanayeen oo nebi maxamed oo macalinkoodii uu baru ku tarbiyaday ana macna shahaadati an laa ilaha ila اllah tawxiid اllahi bاlcibaada in laa ilaha illa macnaheedu yahay ilahay in tawxiidka in cibaadada lagu keliyeeyo wadala dalika calى ana macnaha ifraad اllahi bاlcibaada laysa bilisani faqط oo صaxaabigu ereygii shahaadatu an laa ilaha ila اllah bedelkiisa wuxuu isticmaalay an yuwaxid اllah fadala calى ana macna shahaadati an laa ilaha ila اllah twxiid اllah faman lam yuwaxid اllah fi aqwalihi وafcaalihi وcaqiidatihi lam yأti bishahadati صaxiixati maqbula qofku hadduu laa ilaha illa carab kaga dhawaaqo oo itiqaadsan yahay ilaahay un inuu rabbi yahay laakiin laa ilaha illaa macnaheedii oo ah tawxiid ullahi bilcibaada aanu ku qawlin caqiideyn ku camal falin shahaada saxiixa lama iman qofkaas oo tii qofku muslima ku noqonaya ee laga aqbalaya cabdillahi bn cabaas markuu ilaah fasirayay waa almacbuud bu ihi muu odhan waa alkhaaliq ama alqaadir calى ااktirاc wuxuu ku fasiray ilaah almacbuud wahada madkuur fi tafaasir sida tafsir ibn jarir طabri oo kale sheekh sulayman ibn cabdillaahi wuxuu yihi markuu halkaa marayey falilaahi ma afqaha man rawaa hada alxadiid alla fiqi badanaa ninka xadiidkan wariyey bihadi alfaad almukhtalifa ku wariyey alfaadan iskhilaafsan lafdan isu khilaafsan almutafiqati macnan macnahaana isu waafaqsan facarafu waxay garteen saxaabadii xadiidka soo wariyey ana almuraada min hadihi اkalima ana almuraada min shahadati an laa ilah اlah huwa aliqraaru biha cilma wa nutqa wa camala ile kuwanaynu sheegayna mutakalimiinta iyo khuraafiyiinta mutaahiriinta ahy laa ilaha illa waxay ka dhigayaan daalla cala ictiqaad faqad mid caqiido un tusinaysa inaad ilahay rabbinimadiisa ictiqaado wax camal aan tusinahayn masaaisha masalada raadka ku yeelatana waxaa ka mid a ah masalaة lirjaa masalada irjaaga oo camalkiibay iimaanka ka saarayaan walihada diinta islaamka maxay ka dhigayaan qowl iyo ictiqaad ayay ka dhigayaan camalkiina markay usoo dhaweeyaan mujarad waxay ka dhigayaan amara midha un aan xaqiiqadii islaamka aan ka mid ahayn walihada way fahamsan yihiin qaarkood mid kamida kuwaa shirkiga looyarada u ah oo reer koonfureeda ayaa wuxu uhi musiibadu halkay naga soo gashay waxa weeye markii la yidhi camalku iimaanku ka mid yahay wuu fahamsanya ninkaasi soo maarkeysa caqiidadeenii haddaynu adkaysan lahayn ahayd iimaanku waa tasdiiqun dee waxaynagu filaan lahayd qofku ilaahay rabbinimadiisa markuu tasdiiqiyo inuu intaa ku yahay muumin oo camal buu sameeyey iyo camal buu ka tegey iyo waxaasaa mushkiladda inoo keenay buu leeyay waayo wuxuu yihi khilaafa lima yadunu bacd اjuhal ana almuraada min hadi اkalima huwa mujarad nطqi biha aw اliqraar biwujuud اllahi aw mulkihi likuli shay min gayri shariik faina hada اlqadra qad carafahu cubaad اlawthan wa aqaruu bih ilahay jiritaankiisa iyo shay walba inuu isagu leeyahay mushrikiinta nebi maxamed loo soo diray ma garanayeen oo ma qirsanaayeen ha siduu qur-aanku inoo sheegay ma garanayeen oo way qirsanaayeen fadli can ahli kitaab ahlukitaab iyaga hadalkooda badda walow kaanuu kadalika lam yaxtaaju ila dacwati ilayh laa ilaaha ila laadan loogu yeedhayo hadduu macnaheeduba yahay ilaahay baa rabbi ah khaaliqa maalika mudabira qaadir cala alikhtiraac oo wax hal abuuri kara aan looga horeyn intaa waabay qirsanaayeen mushrikiintii ahlulkitaabna hadalkoodaba daaye muxuu nebigu ka kalifayay mucaadi ibnu jabal oo ilaa yamanu ka lugeysiinayo u lahaa laa ilaha illa allah ugu yeedh iyagoo aaminsanba taas maxay tusinaysaa ana ictiqaadahum kana mukhaalifa lilah ilaha ila اllah iyagoo aaminsanaa ilahay inuu kelidii rabbi yahay yahay malik likuli shay qaadir cala اlاkhtiraac in caqiidadaasi ay khilaafsanayd laa ilaha illa macnahay tusinayso walihada baa la yihi laa ilaha illa allah ugu yeedh weliba lagu yihi ila an yuwaxid اllah loo sii fasiray laa ilaha illa ujeedada laga leeyay alcaashiraةu ana اlinsaana qofku qad yakuunu inuu ahaadaabaa dhici karta min ahli kitaab kuwa kitaabka la siiye mid kamida huwa xalw isaguna laa yacrifuha anuu laa ilaha ilaa garanayo aw yacrifu ama uu garanaya laa ilah illa walaa yacmalu biha lakin ku camal fali maayo u yaqaanaa ku camal fali maayo taa halkee laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya nebigu mucaad muxuu ku uhi falyakun awala ma tadcuuhum ilay shahadatu an laa ilaha illa اllah waxa ugu horeeya ugu yeedhaysaa shahadatu an laa ilaha illa allah ha noqdo ama lafdigeedo quraa loogu yeedhay la lafdigeeda iyo macnaheedaba iyo ku marka hadii iyagoo ahlu kitaaba ah hadday garanayaan maxaa loogaga yeedhayaa hadday garanayaanay ku camal faleen maxaa loogaga yeedhaya marka waa laba midkood inaanay garanayn iyo inay garanayaan oo aanay ku camal falin taasaa dacwadda keentay walow kaanuu yacrifuuna laa ilaha illa اllah wayacmaluuna biha maxtaaju ila اdacwati ilayha hadday garanayaane ku camal falayaan in loogu yeedho umay baahdeen sheekh sulayman ibn cabdillahi wuxu uhi fi taysiir casiiz alxamid waa masaladii aynu marka dhaweed ka dhawaajinee wa fiihi ana alinsana qad yakunu qaari'an caaliman wahuwa laa yacrifu mana la ilaha illa allah waxaa dhici karta qofku inuu yahay qof wax akriya aqoon iyo cilmi leh hadana laa ilah illa macnaheeda aan garanayn macanaa macnaheeda aan garanayn laba arrimoodba waa aqbali karta macno kaluu ku fasiraya oo isagu u haystaa amaba se tafaasiisha macnaha laa ilaha illa baanu garanayn aw yacrifu walaa yacmalu bihi ama waa garanaya laakin macnaha la ila garan lakin kuma camal falaya khilaafaya nabaha caleyhi musanif imaamka musanifka waa sheegay shubahaadka dacwatu alimaam maxamed bn cabdilwahaab khuraafiyiintu ay ku soo aroreen waxaa kamid o wax maxamed ibn cabdilwahaab wuxuu yihi wakti ba soo martay aanan garanayn macna la ilaha ila allah taana macnaheed waxa weeyaan wuu istakfiiriyey wuu isgaalaysiiyey qofkaan laa ilaha illah macnaheeda garanayn waa gaal wa hadihi shubhatu rakiisa markuu sheekhu leeyahay macnaa laa ilaha ila allah wakti aanan garanayn ba soo martay ilahay baanan garanayn macnaheedu maaha lakin laa ilaha ila allah tafaasiil bay leedahay macno luqada loola noqonaya bay leedahay waxay leedahay nafyiyo ihbaat isugeyntoodu ay macna faa'iideynayso shuruud bay leedahay mubdilaat bay leedahay yaana tafaasiishaasana noqon lahayn wey imisaa maanta jooga oo laa ilaaha ila allah tafaasiila macnaha aan garanahayn walihada halkan waxaan ku tacliiqiyey falaa yustagrabu an yaqula asheiku fi bacdi الnaas aladina cindahum cilm laa yacrifuna laa ilaha illa ilah ligalatihim fi macnaha watafsiirihim iyaha bitafaasiir mukhaalifa lqur'an wasuna familu haulaai lam yacrifuu macnaha xaqiiqatan wain danuu anahum yacrifuuna macnaha alxaadiyata cashara masalada koob iyo tobnaad atambiu baraarujinta laysku baraarujiyey cala tacliim barista dadka wax la baro oo bitadriij si tallaabo tallaabo a wax loo baro macanaa qofka inaan cilmigii mar loo wada dhiibin ee cilmiga waxa weeyaan marba in la baro dee inta ku xig dee inta ku xigta soomaalidu waxay idhahdaan cad iyo casharba waa la yaraystaa oo haddaad cad weyn goosato waad ku margenaysaa haddaad casharka isku badisana dee fahamkiisii iyo xifdigiisi waxaas o dhan baa kugu adkaanaya haddaad tidhahdo masaa'il cilmi mar baan wada baranayaana sidaas oo kale faramadhnaan baad arrintaa kala kala kala baxaysa ama kala noqonaysa lihaada nebi maxamed alayh salatu slam qur-aanka hal mar laguma soo wada dejin mushrikiintuna taa way dalbeeyeen lowlaa unzila aleyhi اlqur'aanu jumlata waaxida ilahi subxana watacala muxuu ugu jawaabay kadalika linuthabita bihi fuaadak oo qur-aanka waxa weeyaan waa la tafriiqiyey marba qeyb baa la soo dejinayay si uu qalbiga nebiga alayh الsalatu uu ugu sugno waxaa laga qaadanaya masalada nabigu mucaad wuxuu ku yihi idcuum ilaa an yuwaxid اllah fainhum aaacuuka lidalika faaclimhum ana allaha iftarad calayhim khamsa salawaat fi lyowmi wاleyla fainhum aaacuuka lidalika faaclimhum ana allaha iftarad calayhim sadaqata tuukhadu min agniyaabi turaddu calaa fuqaraai ila akhir xadiid marka masaaishii cilmiga sidaa ugu kala horeysi bu hal mar ha u wada dhiibine oo masaaishu dee qaarkood xagga ictiqaad ahaan iyo camal ahaan bay isku dul dhisan yihiin oo talabaad maba ansaxaysa ilaa ta ka horeysa la helo oo salaadi ma ansaxaysa ilaa tawxiid la helo qaarkoodna yaanay sidaa isugu xidhnaanin oo ta hore ta dambe aanay shardi u ahaan caqiid ahaan iyo camal ahaan inay u ansaxdo laakiin xagga tacliin ahaan bay u kala horeeyaan marka lam yaamurhu an yadcuuhum ilayha jamiica dufcata waaxida wayakunu tadaruj bixasabi alahamiyaةi sharciya qofka marka wax la barayo masaaisha hal mar loo dhiibi maayo oo loo kala horeysiinaya marba qeyb masaaishu say u kala muhiimsan yihiin bimiisaani sharci say u kala muhiimsan yihiin ayaana loogu kala horeysiinaya wa awalu maa yubda bihi tacliimu الtawxiid wاlkufr bالطaaguut aلthaaniyata cashra albada'aة biاlأhm falأhm albada'aة biاlأhm in lagu bilaabo mas'alada sii muhiimsan fal aham eetana sii muhiimsan lagu xigsi waxaa fiicna inu hahdo albadaatu bilmuhimi uma alaham inta muhimkaa lagu bilaabo ah, albadaatu ha bilaham uma almuhim ta u muhiimsan in lagu bilaabo deetana ta muhiimsan ha lagaba muhiimsanaadee in loogu xigsiyo marka albadaatu bilaham uma almuhim iminka labadiiba aham buu ka dhigay markaa nebigu wuxuu amray inuu ku bilaabo tawxiidka tawxiidkuna waa ahamu shay almuhimkana inuu ku xigsiiyo masaa-isha muhimkaaha lagaba ahamsanaadabe oo salaadii ah kadibna sekadii ayuu nabigu alayh isalatu salaam amray athaalithata cashra masrafu zaka zakada cidda la siinayo waxaa laga qaadanaya min qowli tuukhadu min agniyaaihim turaddu calaa fuqaraihim waxaanu sheegnay jamaahiir culamaa inay ku tageen inaan xadiidka macnihiisu ahayn fuqaro quraa la siin karaa uu yahay qeydun oo kharaja makraj alghaalib maadaama dadka la siinayo fuqaradu ay u badan yihiin sidaa iyaga si gaara loogu xusay araabicata cashara kashfu lcaalimi fayditaan caalimku fayditaanka uu faydo ashubhata shubhada uu faydo can ilmutacalim qofka wax baranaya ardayga uu ka faydo waayo xaggee masalada laga qaadanaya xadiidka halkay kaga jirtaa shubho uu nebigu calayh isalaatu salaam mucaad ibnu jabal uu ka fayday culimada qaar waxa waxaa laga qaadanayaa qowlka uu nebigu mucaad ku yihi inaka taati qowla min ahli kitaab waxaad u tegaysaa qowm ahlulkitaab oo wuxuu ku baraarujiyey duula ahlulkitaab oo cilmi cilmile inuu u tegayo oo aan mushrikiinta xaggaa kala mid ahayn si uu ugu diyaar garoobo oo shubahaadkooda jawaab ugu diyaarsan marka kashfu lcaalimi ashubhata cala tacalimi taasaa looga jeedaa oo nebigu wuxuu ku uhi usii diyaar garowo shubahaadkooda jawaabo usii diyaarso culimada saa ku fasirtay waxaa kamid ah alqurطubi fi kitaab اlmufhim wainama nabahu calى hada bu liyatahaya limunaadaratihm wayucid اladilaة lifxaamihim liannahum ahlu cilmi saabiqin bikhilaaf اlmushrikiina wacaabadaة اlawthan sheekh sulayman ibn cabd llahina wuxu uhi fihi tanbihu calى anahu yanbagi lilinsan an yakuna calى basirati fi diini qofku waa inuu diintiisa aqoon u leeyahy lianlaa yubtalى biman yuridu calayhi shubha min culamaء اmushrikiin hadaanu tawxiidka baran oo shubahaat lmushrikiin iyo jawaabtooda aanad hayn waxaa kugu soo bixi doona culamaa lmushrikiin kuwo kamid oo shubahaad wata wa fihi tanbihu cala اlاxtiraazi min الshubha wاlxirsi calى طalab اlcilm ayib culimada qaarkood si kale ayay ufasireen sida sheekh ibn cuthaymiin oo kale oo shubhadaba waxaa looga jeedaa bu uhi shubhatun cilmi oo macnuhu waxa weeye mas'aladan macnaheedu waxa wey bal hadda ufiirso kashfu lcaalimi ashubhata can lmutacalim kashfu lcaalimi aljahl can lmutacalim oo ashubhaba aljahlu baa looga jeedaa may la socotaan ya halkee markaa laga qaadanaya waxaa laga qaadanaya bu ihi nabigu alayh الsalaatu wasalaam mucaad wuxuu ku yihi sadaqatan tuukadu min agniyaaihim wa turaddu calaa fuqaraa'ihim waxaad u sheegtaa in lagu faral yeelay sadaqad laga qaado akniyadooda fuqaradooda la siiyo markaa jahli uu mucaad mas'aladaa kaga sugnaa buu nebigu ka suuliyey oo bayana ana hadihi sadaqa tuukad min alagniyaa oo wuxuu nebigu alayh isalatu salaam baray sekada in laga qaadayo alagniyaa وأن ana masrafahaa الفقراء alfuqaraa iyo cidda la siinaya inay fuqarada yihiin marka tafsiirkaa sheekh ibn cuthaymiin eh, laa yadhar lii sawaabuhu wallahu aclam inuu musanifku masalada saa uga jeedo ma muuqato ta horaa uga dhow oo ah inuu musanifku uga jeedo nabigu alayh الsalaatu salaam mucaad ibnu jabel wuxuu ku baraarujiyey shubahaadkooda inuu diyaar garoobo oo jawaab u tacaamul اculamaa maca alxadiidna tahoru waafaqsan yihi shuraaxu lxadiid markaad u noqoto xadiidka waxay u fasirayaan sida macnaha hore uu tilmaamayo shubhada bimacnaa aljahl kuma fasirayaan alkhamisata cashar annahyu nahyinta layska nahye can karaa'im اlamwaal ay can akhdi karaa'im اlamwaali fi الzaka in xoolaha kuwooda u qaalisan ee u nafciga badan dadka laga qaado sakahaan looga qaado inay iyagu raalli ku noqdaan mooyaane fa iyaaka wa karaa'ima amwaalihim oo iyaaka dee taxdiir iyo digis bay faa'iideynaysaa wataxdiiru yastalzimu nahya taxdiirkuna wuxuu keensanayaa ka dhalanaya nahy asaadisata cashra itiqaau dacwati lmadluum baraarujinta laysku baraarujiyey qofka la dulmiye habaarkiisa in layska ilaaliyo wataqi dacwat lmadluum baa laga qaadanaya macnuu ijcal beynaka wa beynaha wiqaaya wax iska xigsiya oo ah inaad cadaaladda samayso dulmigana aad ka tagto waxaanaynu sheegnay maqsuudku inaanu ahayn habaarkiisun iska ilaali ee maqsuudku uu yahay ataxdiir min asli اظulm dulmiga iska ilaali inuu yahy asaabicata cashra alihbaar waranka lagu waramay biannahaa ka la dulmiyey dacwadiisa laa tuxjabu inaan la xijaabin oo laysa beynaha wa beyna allahi xijaab buu nebigu alayh الsalatu wasalaam wtuqbal min gayri maanicin yamnacu min istijaabatha waa la aqbalaya marka waxaan nidhi yaani muطlaq lijaab un baa loo sugay ijaabadaasina de shuruud bay leedahay macnaheedu waa marka shuruuddaa la helo oo dilada kalea qeydeysa daliilka athaaminata cashar min adilati tawxiid u fiirsada masaladaas min adilati tawxiid tawxiidka daliiladiisa waxaa kamid a bimacnaa inuu ilaahay kelidii cibaado xaq u leeyahay daliilada tusinaya waxaa ka mid ah maa jara wixii ku dhacay calaa sayidi lmursaliin rususha ilaahay uu soo diray hormoodkooda oo a nebi maxamed iyo wa saadaat alwliyaa awliyada hormoodkooda wixii ku dhacay oo min almashaqati dhib iyo waljuuci gaajo iyo walwabaa xanuun ilaahay inuu kelidii cibaado xaq u leeyahay daliilada tusinaya waxaa ka mid ah wixii nebiga iyo saxaabada ku dhacay oo ah waxa weeyaan xanuun dee xadiidkan imika waxaa lagu sheegay cali bin abi aalib oo min saadaat alawliya ka mid ah inuu xanuunsado nebigu alayh isalatu salaam wa xanuunsan jiray nebiga iyo saxaabadu way gaajoodeen kadeed way la kulmeen markay qodayeen tusaale ahaan khandaqii godkii madiine lagu difaacayey fii gazwati alaxzaab dhaxan iyo kulayl iyo cagaag iyo dhibaatay la kulmeen arrimahaasi waxay daliil u yihiin inuu ilaahay kelidii cibaado xaq u leeyahy kumaa sheegi kara siday daliil ugu yihiin siday daliil ugu yihiin raggii hore kitaabu tawxiidka hore u dhigtay miyay cididi kala joogta dowladii hore haye a de waa adiga waxaa noo iman doona abwaab ku saabsan masalada ah masalada ah dalaa-il الtawxiid daliil u ah tawxiidka haye fadl shek maxay kutusinaysaa a taas daliil ugu tahay inuu ilaahay waxaad tidhi dhibaatadii maryam waxay kusinaysaa in tawxiidka lagula dagaalamayay masaladu taa may ahayn inuu ilaahay kelidii cibaado xaq u leeyahay waxa u daliila dhibaatooyinkii nebiga iyo saxaabada ku dhacayay say daliil ugu yimi laa ya akhi haye fadal he dhibaataa may mareen maasha allah zaawiye kalead ka egtay angal kalead ka egtay haye ha ha siduu daliilugu inuu ilahay keliya cibaado xaq u leeyahy ila gaal kuba dhibaato wuu sabri karaa la soco mushrik buu sabri karaa dhibaato ha macnaa waxad leedahay mar hore ka yaaci lahaayeen haddaan xaq ilaah u weyn aanu ahayn sidaa ugumay dhibka ugumay sabreen maasha allah haye kullu hada qariib maasha allah wejiye cusub baabaad soo saarteen be haye haye haye dagaalkama inaan hadal dhibkii gaadhaya nebiga iyo saxaabada oo gaajo lahaa oo xanuun lahaa oo kadeediyo mashaqo soo gaadhaysay lahaa haye hadday maxay yihiin awliyo oo awliye maan ahayn inta dambaad ku kharibtay inta hore maasha allah ma axlaha inta hore waa macaan yaعni waxay tusinaysaa inay xanuunsadeen inay gaajoodeen dhibaato la kulmayeen inay addooma yihiin halkaa ka siira wad haddaanay addooma ahayn awood bay u lahaanaya waxa inay iska celiyaan ninkaasaa aada usoo soo dhawey maasha allah ma abwaabta dambaad yara egta kitaabkiina oda haystee ya abwaabta dambe miyaad yara egtay dalaail tawxiid ku saabsan ma adeegin ma sha allah jaزak الlah khayr fi طalabati mawaahib ardaygaasi aad buu usoo dhaweyey jaza اllahu khayr macna waxa weeye nabiga alayه الsalaatu wasalaam iyo saxaabadu inay xanuunsanayeen inay gaajooneen inay dhibaato la kulmayeen waxay daliil u tahay daliilu calى cajzihim wa ضacfihim inay yihiin makhluuqiin ضucafaa caajizuun makhluuqiin waxa weeyaan wax walba aan awood u lahayn wax walbana aan karin taasay daliil u tahay cidda cibaado xaq u lihina waayo waa alqawiyu alqaadiru calaa kuli shay ninka wax walba leh wax walba awooda ee kara ayaa cibaado xaq u leh oo ilaahay wuxuu cibaadada xaq ugu yeeshay bikownihi rabban soo ma iyo inuu sifaat lkamaal oo dhan leeyahay buu xaq ugu yeeshay marka haddii la sheego cid aan lahayn sifaatka kamaalka iyo sifaat rububiya maanaa inay caajizuuna ducafaa yihiin hayru maalikiina likuli shay waxay daliilta inaan cibaado xaq u lahayn ee cidda cibaadada xaqa u lihi uu yahay alkamil alqawiyu alqaadir intaasaynu kusoo ururayna yaana nebiga xanuun baa ku dhacayay kadalika saxaabada way gaajoon way dhibaatoonayeen taasi maxay daliil u tahay inaanay aqwiya qaadiruun calى kuli shay kaamiluun inaanay ahayn soo ma cajzigood iyo dacfigood iyo cadamu kamaalihim wuxuu daliil u yahay inaanay cibaado xaq u lahayn ee cidda cibaadada xaqa u lihi uu yahay allahu lkaamilu alqawiy اlqaadir allaha kaamilkay qawiga qaadirka ma fahamteen ya san sharaxa san u qoray baan idin yar akriyayaa waxaan idhi ay ma jara lirasuuli wالصaxaabati kacaliyin wagayri min الصaxaaba fi gazwati khaybar wagayriha min almashaaqi wاljuuci wاlamraadi daliil min adilaة الtawxiid ay daliil min adilati daala calى istixqaaq illahi lcibaadati waxda lianna hada daliilu waxaa ku dhacayay muxuu daliilu yahy anahum caajizuuna naaqisuun laa yamlikuuna lianfusihim dara walaa nafcan inaanay naftooda uhayn waxtar waxyeelana aanay ka difaaci karhayn fadlan can gayrihim cid kaleba daayo waman kaana kadalika laa yastaxiqu lcibaada waayo cibaado waxaa xaqu leh alkaamil alqawiy alqaadir calaa kuli shay mid markaan sifaatkaa lahayn cibaado xaquma leh liannahu laysa fiihi shay min asifaat alati yastaxiqu biha alcibaada wainamaa yastaxiquhaa waxaa cibaadada xaqu leh alrabu alqawiyu alkaamilu alqaadiru calaa kuli shay ayib way noo iman doontaa baabu qowli اllahi tacaalى xatى ida fuzica can quluubihim qaluu mada qala rabukum qaluu lxaqa huwa alcaliy اlkabiir baabkaasi halkuu kala haystaa kitaab الtawxiid aayaddaasuu musanifku u baabaystay wuxuu kala haystaa aayaddaasi maxay tusinaysaa malaa'igtu markii hadalkii ilaahay ay maqleen way xejin waayeen oo way suuxeen taasi maxay daliil u tahay daliilu calى cajzihim wa cadami qudratihim calى kuli shay taasina maxay daliil u tahay cajzigood muxuu daliilu yahy inaanay cibaado xaq u lahayn waayo naaqis daciif gayru qaadir calى kuli shay cibaado xaq uma leh yaa haddaba cibaado xaqu leh mar haddaanay malaa'igta xaq u lahayn dee man itaصafa bisifaat اlkamaal allah sifaat lkamaal ku sifoobay oo aya ah cidda sifaat lkamaal ku sifooday waayo allahu subxaana wa tacaala wa alqawiyu alqaadiru calى kuli shay almutasif bijamiici sifaat اlkamaal baabkaas oo kale waa abwaabta uu musanifku u keenay litabyiini adilat الtawxiid baabu ma jaءa fi الshafaaca wax kale iska daaye nebigu alayه الsalatu salaam iyo cid kale toona ma shafeeco qaadi karta yowma alqiyaama ilaa ilaahay u idmo waman laa yamliku shafaacata ila biidn اllah laa yastaxiqu اlcibaada marka masaladani abwaabta ay noo soo socota ayay kusii caddaan doontaa insha allah waana masale muhima taasicata cashara qowluhu uhi nabigu laucطiyana raaya ilى akhirihi calamu min calaami nubuwa waa calaamad ka mid a calaamadaha nebinimada tusiya nebinimada nebi maxamed waayo nebigu alayh الsalatu salaam waxaan weli dhicin buu ku waramay wuxu uhi laucطiyana raayata gada rajula yuxib اllaha warasuulah wayuxibh اllah warasuuluh yaftaxu اllahu calى yadih fatxigii ma dhacay nebigu wuu sii sheegay in cali bin abi aalib uu qabsan doono khaybar waanu dhacay liwuquuci ma akbara bihi kama akbar xayثu fataxa allahu khaybra calى yadi caliyin radi allahu canhu xadiidka abi saciid waxaa ku xusan cinda axmed faاnطalqa xatى fataxa allahu calayhi khaybara wa fadak wa jaءa bicadwatihima khaybar iyo meesha fadak la idhaahdo iyaduna madiine u dhow labadaba cali wuu qabsaday timirtii cajwada ee ku taaleyna wuu keenay waay waa ta kale nebigu wuxuu sheegay cali bin abi aalib inuu yahay insaan ilaahay rasuulkiisu ay jecel yihiin isaguna jecel cali bin abi aalibna islaamnimo iyo tawxiid buu ku dhintay taasi waxay raddin ku tahay alkhawaarij oo cali bin abi aalib takfiirinayo gaalaysiinaya alcishiruun marka raafidada saxaabada kala gaalaysiinaya ee leh adilada lagu ammaanayna waa qabla riddatihim bay ku saabsan tahay waxaa la leeyahay jawaabukum ma ajabtum bihi calى اkhawaarij fii xaqi caliyin khawaarijba waxay leeyihin wixii cali lagu ammaano o dhami waa intaanu cali ridoobin waxaad raafiday khawaarij ugu jawaabtaan marka cali la taagan yahay ayaa idinkana laydinku jawaabay marka saxaabada kale la taagan yahay alcishuruun tafluu nabiga tufistiisa fii caynay cali labadiisa indhoodu ku tufay calamun waa daliil min aclaamihaa nebinimada rasuulka daliilada tusiye kamida aydan oo fautiya bihi fabasaqa fii caynayhi wadacaa lahu fabara'a kaan lam yakun bihi wajc ay likowni cuufiya fi lxaal oo markiiba ducadii nebiga ilahay uu aqbalo markiiba u bogsayo xanuunkiina sida riwaayadkii shalay an akrinay ku xusan dib uguma soo noqon shekh بن cuthaymin wuxu uhi faqowlu fabara hada min aayaati اllahi adalati calى qudratihi wa sidqi rasuulihi salى اllahu alيه waslm alxaadiyata wاlcishruun fadiilaة caliyin radi allahu canh cali bin abi aalib fadligiisa oo nebigu waa kaa yihi rajula yuxib اllaha warasuulah wayuxib اllah warasuuluhu ayaan calanka u dhiibaya cali baanu noqday athaaniyata wاlcishruun fadlu saxaaba saxaabada fadligooda laga qaadanaya xadiidka fii dawkihim fadligoodaasi wuxuu ku dhex jiraa doodista ay ka doodeen tilka leyla doodista ay doodeen tilka layla habeenkaa wa shuqlim iyo mashquulka ay ka mashquuleen can bishaarat اlfatx bishaaradii loogu bishaariyey khaybar in berri muslimiintu ay qabsan doonaan waa bishaaro weyn iyada mabay hadal haynba maxay kaga mashquuleen war ninkaa ilaahay rasuulkiisa jeceelee calanka loo dhiibay waa kuma nin walibana inuu isagu isaga noqdaa buu jeclaa markaa taas maxay tusinaysaa iimaankii saxaabada iyo khayrka iyo sifaatka sare say u jeclaayeen nin waliba wuxuu jeclaa inuu isagu noqdo ninka ilaahay iyo rasuulkiisa jecel ilahay iyo rasuulkiisuna ay jecel taasina waa fadiilo sare wey الثالثة والعشhrون alimaanu bilqadar waxaynu baaba ka baranaynaa qadarka in la rumeeyo oo macnaha halkan uga jeedaa uu yahay wax waliba sidii ilaahay hore uu xukumay inuu dhacayo inuu qofku yaqiinsanaado lixusuulihaa waa fadiiladaasi inay uxaasishay awgeed liman mid lam yasca ay lahaa aan waxa weeyaan u hawlgelin iyo wamancuhaa qadinta laga qadiyey bimacnaa ama laga hor istaagay cama saca mid u hawlgalay eeg nebigu wuxuu uhi nin ilaah iyo rasuulkiisu ay jecel yihiin isaguna jecel baan calanka udhiibaya sooma soo fadiilo sare maaha saxaabadu nebiga calayhi isalaatu salaam way ku kalaheen intii markaa halkaa joogtay rag baa ismuujinayo qoorta kor u taagayay si ninka sifaadkaa leh uu u noqdo cali bin abi aalibna sida ka muuqata markaa meesha ma joogin ama madiino ku hadhay ha la ama ha la yidhaahdo halkaasun baanu joogine laakiin kama fogeyn cali bin abi aalib maba ogeynba waxaa nebiga bishaarada nebigu uu sheegay fadiilada uu nebigu sheegay ma ogeyn waaba tan loo yeedhee la keenay soo ma iyadoo indhuhu dam yihiina bakoora ku dhacday isagaa aan ogeynba ee aanu hawlgelin baa fadiiladii helay cali bin abi aalib buu nebigu raayadii u dhiibay kuwii joogay ee maqlay ee u hawlgalee jeclaysanayee soo kalahayna way ka qadeen arrinkaasi muxuu ku yimi biqadar illaah horay sidaa arrintaasi ugu sii qornayd mar hadday hore saa ugu sii qornaydna ilaahay sidaa ku ogaa laxulmaxfuudka saa ugu sii qorayna wax isbedeli ku dhici maayo marka arrinku intaanu dhicin qofka muslimkaa fadiilo diineed ama adduunyaha noqdeen noqdee inuu hawlgalo asbaabta uu la yimaado loo diidi maayo waayo dee markaa ma oga in isaga loo qoriyo in cid kale loo qoray laakiin arrinku markuu dhaco qofka qadarka rumaysani wuxuu yaqiinsanayaa sida arrinku u dhacay inay tahay siduu ilaahay hore ugu xukumay arrinta noocaasina laabqaboojin bay u noqonaysaa haddii waxa dhacay uu yahay dhibaato isaga ku dhaco dad kale ay ka badbaadeen iyo hadday tahay fadiilo dad kale ay haleeno isagu ka qadayba marka warwar iyo walbahaar iyo murugod ku dhici mayso oo alimaanu bilqadarkaasi dawi uga noqonaya wahaakada ayuu nabigu alayh الsalatu salaam ku taliyey wain asaabaka shayء falaa taqul low anii facaltu kada wakada lakana kada wakada walakin qul qadar allah wama shaءa facal markay dhibaata kugu dhacdo naftaada qadarka xusuusi qadarku murugada iyo walbahaarka waxaaso dhan uu dawo kaagay waayo araabicata alraabicatu walcishuruun masalada afar labaatanaad aladabu yani aadaabta ku sugan fii qowli calaa raslika calaa raslika macnaheedu waa maxay tamahul iyo taani yacanaa si degan u soco ayuu nabigu alayh isalaatu salaam uu ku yihi deg dega markaa iska ilaali marka waa aadaab aadaabta socodka kamida oo nabigu alayh الsalaatu wasalaam uu baray caliy bin abi aalib wa fihi adabu cinda alqitaal tarku طayshi walaswaat اlmuscij marka la dagaalamayo in fudaydka iyo dhawaaqyada qofka madax xanuunka u keenaya in la iska daayo alati laa xaajata ilayh taasoon loo baahnayn wixii loo baahday isaga waa halki alkhamisatu walcishuruun alkhamisata walcishuruun masala shan iyo labaatanaad addacwatu ila lislaam in islaamka gaalada loogu yeedho qabla alqitaal intaan lala dagaalamin waxaa laga qaadanaya inzil bisaaxatihim uma adcuuhum ila lislaam manaa intaan la dagaalamin waayahay markaa mawaajib baa gaal kasta intaan lala dagaalamin horta in diinta islaamka loogu yeedho waa masalo culamaau lislaam ay isku khilaafeen culimada qaarkood waxay yidhaahdeen bilowgii islaamkay waajib ahayd intaan dagaalka lagu bilaabin in diinta loogu yeedho laakiin waa la nasakhay arrintaas oo sida bukhaari saxiixa ku wariyeyba reer banulmusaliq qabiiladii la odhan jiray oo qabaa'ilka carbeed ka mid ahayd iyagoo xoolahoodii waraabinaya oo iska baraadla buu nebigu calayh isalaatu wasalaam uu weeraray marka xadiidkaasaa nasakhay bay ihahdeen naafic baa ka mid ah mawla bnu cumar markii la weydiiyey can dacwati qabla qital anaha kanat fi awal islaam saasuu uri waa mansuuk culimada qaarna waxay idhahdeen maye waa waajib muطlaqan mar walba intaan lala dagaalamin horta waa in diinta loogu yeedho tamasakuu bidaahiri wasiyati nabiy alayh الsalatu slam dardaaranka nebiga daahirkiisa iyaguna ku dhegeen umaradana nebigu saasuu u dardaarmi jiray sida inoogu iman doonta xadiidka bureyda baabu ma jaءa fi dimat اllahi wa dimati rasuulih oo nebigu markuu amiir dirayo uu kula talin jiray kula dardaarmi jiray inuu horta diinta ugu yeedho hadday diidaan uhaa jizye bixiya hadday taa diidaan markaa uu la dagaalamo ahlucilmiga qaarkoodna adiladaas sida xadiidkan sahal iyo xadiidka bureyda iyo xadiidkan qisatu bayn lmusطaliq ku saabsan way iswaafajiyeen oo waxay yidhaahdeen haddii dacwadda islaamka hore ay u gaadhay waxba waajib maaha in mar kale haddana diinta islaamka loogu yeedho oo iyadoon loogu yeedhin baa dagaalka lagu bilaabi karaa reer banu mustaliqna qowm bay ahaayeen ay dacwadda hore u gaadhay walihaada baa nebigu alayh salatu salaam iyagoo iska baraadla uu weeraray haddii dadku ay yihiin dad aanay dacwaddu hore u gaadhin markaa lala dagaalami maayo ilaa horta diinta islaamka loogu yeedho waayo dagaalku dee wax laga fursan waayo xataa ahlu hadday jizyada aqbalaan iyagoon islaaminba ayaa dagaalkii laga daynaya soo ma marka horta soo in lagu eega maaha waa intaasay islaamaanba waa intaasay jizyada aqbalaanba oo dagaalkiiyo dhibaatadiisa markaa laga fursado oo dagaalku maaha maqsuud lidaati wax sidiisa loo doonaya maaha waa maqsuud ligayrihi o waa maslaxa raajixa oo mafaasidna ay la socoto ku darso oo haddii iyadoo aan dacwada hore u gaadhin lala dagaalamo waxay u qaadan karaan muslimiintu inay adduunya madaxtinimo kula dagaalamayaan laakiin haddii islaamka loogu yeedho la ydhaha war haddaad islaamtaan cidina waxba idin geysan mayso oo naftiina iyo maalkiina iyo cirdigiinuba wiilaashanaanaya oo cidna waxba u geysan mayso waxay fahmayaan waxaa lagula dagaalamaya inuu diinta yahay labada fahamna way kala duwan yihiin asaadisata walcishuruun annahu dagaalku mashruucu waa mid la jideeyey liman ducu cid in lala dagaalamo loo yeedhay qabla dalika intaa horteed waquutilo oo lala dagaalamay wuxuu qaatay sheekhu qowlkii wasadka ahaa waana qowl imaam malik raxima llahu tacaala oo haddii hore loogu yeedhay oo hore qoom loola dagaalamay baa yihiin in mar kale haddana loo yeedhaa waxba waajib maha marka addacwaة ilى اlislaami qabla اlqitaal sida waa loo fasiri karaa waxaa kaloo loo odhan karaa macnuu waxa weeye anahu arinka oo ah addacwaة ilى اlislam mashruucu weeye liman ducuu qabla dalika waqutiluu calى sabiil wujuub bayaanay noqonin iyadoo hore diinta islaamka loogu yeedho lalala dagaalamayba haddana mar kale in diinta islaamka loogu yeedhaa waa intaasi ajiibaan be waa mashruuc iyaduna wa anahu arinka oo a ah dacwatu lilislaam mashruucun waa mid la jideeyeyo mustaxaba liman mid in loo yeedho ducu hore loo loo yeedhay qabla dalika intaa horteed oo quuti loola dagaalamay waana sifada reer khaybar ay lahaayeen reer khaybar horaa islaamnimada loogu yeedhay horena waa loola dagaalamay oo waa la mari waayey khaybar oo qalcado iyo dhufaysyo adag bay lahayd marka iyadoo diinta hore loogu yeedho lagula dagaalamay ayuu haddana rasuulku cali ku leeyahay islaamnimada ugu yeedh marka taas maxay daliil u tahay yaanay waajibba noqone xataa kuwa ay dacwaddu gaadhay ee horena loola dagaalamay in diinta islaamka loogu yeedho intaan dagaalka lagu bilaabin macnu waa sidaas wey wallahu subxaanaه wa taعala aclam sa saddex masale hadhay ya saddexdaa masalada an iska raacina marka athaaminata walcishuruun almacrifatu asaabicata walcishuruun addacwatu bilxikma baabka waxaynu ka barnaa in dacwaddu ay xikmad ku socoto waxaa laga qaatay min qowlihi alayh الsalaatu wasalaam akhbiruu bima yajibu calayhim fiih xikmaddu waa wadcu shay fii mawdicihi soo ma marka in marka hore tawxiidka loogu yeedho kadibna axkaamta islaamka waajibka ku ahayd loo sheego saa loo kala horeysiiya waa min alxikma alxikmatu waa addacwaة bالtawxiid ibtidaء dacwati bالtawxiid uma bbaqiyaة اlwaajibaat aلthaaminaةa wاlcishruun almacrifaةu garashada la garto bxaq اllahi ilahay xaqiisa fi lislaam islaamka dhexdiisa ilahay u waajibay waakbiru bima yajib calayhim xaq illahi tacaala fiih xaqa ilaahay waa waajibaadka ilaahay uu faray in la fuliyo wuxuu ilahay diidan in laga fogaado الtaaسicaةa والعishruun hawaabu man mid ajarkii اhtadaa uu hanuunay calىa yadayh sababtiisa uu ku hanuunay rajulu nin waaxidu quri lan yahdiي اllahu bika rajula waaxida khayru laka min xumri nacm aلhalaaثuun masalada soddonaad alxalifu calى اlfuthi ahaa in fatwada lagu dhaarto manaa dhaar la raaciyo fatwada oo nebigu alayه الsalaatu wasalaam isagoo fatwoonaya ayaa ayuu dhaar raaciy wuxuui fawallahi laa yahdiy allahu bika rajula waaxida khayru laka min xumri nacam xalafa الnabiyu walam yustaxlaf iyadoo cidina aanay dhaarsan buu nebigu dhaartay oo muxuu markaa u dhaartay lifaa'idati wamaslaxa faa'iide iyo maslaxa dhaarta ku jirta waa ta'kiidu hada alkhabr warkaasuu nebigu alayh الsalatu salaam adkeynayay iyo wacdiga ballanqaadkaas ilaahayna subxaanaه wa tacaala nebiga wuxuu amray bilxalf calى ma yukbiru bihi fi ثalaaثati mawaadica min alqur'an saddex meelood oo kitaabka ilaahay ku taal wuxuu dadka ugu warramaya dhaar inuu raaciyaa buu ilahay amray iyo qowluhu tacala wayastanbi'uunaka axaqu huwa qul ii warabbi ha waxaad ku tiraa wallahi rabbigay baan ku dhaartay inahu laxaq wa qowlu waqala aladiina kafaruu laa taأtiina الsaaca qul balaa warabbi lata'tiyanakum marka yidhahan qiyaama dhici maayo waxaad tiraa wuu dhacayaa rabbigay baan ku dhaartay wa qowluhu tacaalى zacma aladiina kafaruu an lan yubcaثuu qul balaa warabbii latubcaثuna uma latunaba'una bima camiltum dalika calى اllahi yasiir sheekh بن cuthaymiin wuxuu yihi markuu masأaladaa sharaxayay lakin laa ynbagi اlxalif calى اlfutya ila limaslaxati mafaa'id qofku markuu fatwoonayo ama dadka wuxu sheegayo inuu dhaartaa ma fiicina in ay u muuqata mooyaane dhaarta in maslaxo iyo faa'iida ay ku jirto sababtu u diida waa maxay liannahu qad yafhamu saamicu ana almuftiya lam yaxlif ilaa lishakin cindahu waxaa dhici karta dadkii uu la hadlayay dhegeysanayay inay ufahmaan waxaan u dhaaranayaa inay tahay warkiisa inuu ka shakisan yihi markaa dhaartii dee mafsaday keentay markaa si aanay mafsadadaa u keenin marka ay maslaxa ku jirta uun marka dadka wax loo sheegayo la khudbadeynayo ama loo muxaadareynayo ama loo fatwoonayo dhaarta hala raaciyo mara kalena dhaarta hala iska daayo wallahu subxaana wa tacala aclam salى اllahu alى nabiyina mxamedi wعalى alih وaصxaabihi aجmaعin